الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما لا ينصرف الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فآلف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائدا فعلان في وصف صلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم ووزن أسلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتا كأشهل وألغين عارض الوسفية كأربع وعارض الإسمية فالأدهم الغيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلما وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري وللسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق ما اسم لا ينصرف aan sarfoomaynin haadaa maxallu asarfu sarfiga tanwiinun tanwiin weeye tanwiinka oo ataa yimi mubayinan xaal uu yahay mid caddaynaya macnan macno caddaynayo macnaha oo yakuun uu noqonayo alismu ismiga amkana mid makansi badan bihi bisababihi macnaha sababkii waxaan ka soo baxnay nuuna towkiid maa la yansarif ayuu ku xijiyey musanifka wuu u munaasabaynayaa waayo labadaba ficliga ay tacalluq ku leeyihiin nunu towkiidna ficliga bay khaas ku tahay ismiga yansarifka ana shabah ficli u shabahay darteeda ayuu maalayansarif la noqday tacalluqa ficliga ay tacalluq ku wada leeyihiin ayuu isugu munaasabeeyey isugu xijiyey ficliga asal wuxuu u leeyahay mucrab munsarifa inuu noqdo ficliga waa sidaan bilowgii kitaabadii hore xataa waan kusoo marray mutamimkii iyo bilowgiisaan kusoo marayay ficliga wuxuu ismiga wuxuu asal u leeyahay mucrabnimo iyo munsarifnimo arrinkaana muttafaq bayna anaxwiyiin isku waafaqsan yihiin ficliga wuxuu asal u leeyahay mabninimo xarafkana mabninimuu asal u leeyahay waa yahay ismi mabni ma noqdo ilaa xaraf inuu shabbaha mooye maa la yansarifna ma noqdo ilaa ficli inuu shabaha mooye oo ficli waxa maa la yansarif ka dhigaa shabahuhu lilficli eh, waxaa mabni ka dhigaa shabahuhu lilxarfi xarafka sida uu u shabbahaye iyo mawaadicda uu ka shabbahaye iyo arrimahaasi bilowgii kitaabku musanifka ku soo sheegay wاlsmu minhu mucrab wmabni lishabahi min alxuruufi mudni halkanna wuxuu sheegayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi ismiga ficli shabbahay sidaa darteedana maalayansarif ku noqday ayuu rabaa inuu ka hadlo iyo cillooyinka ficliga uu ka shabbahay ee maalayansarifnimada u keenay sideedaba ficli markaad aragto laba ixtiyaajo ayaa ku sugan laba baahi ayaa ficli ku sugan labadaa baahi mid lafdigii ayay u noqoni midna macnihii mid lafdigii ayay u noqonayoo ficligani masder laga soo ishtiqaaqduu u baahan yahay oo ficli asal ma noqday masder ayaa asala masder laga keeno ayuu u baahan yahay wa kownuhu aslan lihaada inin tukhib masderkii waa kan ku soo marnay bimidlihi ow ficlin ow wasfin nusib wa kownuhu aslan lihaada inin tukhib haadayni wuxuu ku waday ismiga mushtaqaa iyo ficliga labadaba masder ayaa u asala ah. haddaba ficli wuxuu u baahan yahay masder laga soo ishtiqaaqdo taa waa cillo ficliga ku sugan isla markaa lafdigii u noqoni oo lafdigiisa meel laga keenu u baahan yahay wey cillo labaad ayaa ku sugan iyo ixtiyaajo labaad ixtiyaajadaasoo ah baahi uu u baahan yahay macnihiisa wax sameeyo faacil weeye ficli kasta faacil ayuu u baahan yahay faacil u baahashadaana waa cillo xagga macnaha u noqoni oo macnihiisa wax sameeyuu u baahan yahay ayaa loo jeedaa haddaba ismiga laba cillo haddii ay ku sugnaato labadaa cillo mid ay lafdiga u noqoto midna macnaha ay u noqoto labadii ficliga ku sugnaa ma ahee garo ixtiyaajada iyo labada cillee ku sugan ayay iska shabbahayaan ee caynulcilla iskama shabbahayaan ficliga cilladii ku sugnayd waxay ahayd masder laga ishtiqaaqdu u baahnaa macnihiisa wax sameeyo faacil weeyaane ayuu u baahan yahay labadaa laftooda ismi kuma sugna ismiga waxaa ku sugnaan karayaa laba cilla isla markaana mid lafdiga u noqoni midna macnaha u noqoni labadii ficliga ku sugnaydna ma aha ka ficliga ismiga ficliga wuxuu ka shabahayaa labada laba cillo inay ku sugan tahay ayuu ka shabihi laakiin caynulcilla maaha meesha uu ka shabahayo waaya labadaa cilaa haddii laga helo ismiga maa la yansarif buu noqonayaa ficli ayuu shabbahay labadaa cillee mid lafdiga u noqoni midna macnaha u noqoni ayuu ka shabbahay sidaa darteedu maa la yansarif la noqoni waayahay waxaa la mid mida ismiga haddii ay ku sugan tahay hal cilla cilladaasina laba cilla ay u dhiganto oo hashaa cillaa waxaa laga soo saari karaa laba ciloo midna lafdiga u noqoni midna macnaha u noqoni isna maa laa yansarif buu noqonayaayo cilladaa labada cilla macnaha ka wadato hoos aan ka wadato iyaa maa laa yansarif ka dhigi ficliga cillooyinka lafdiga u noqonaya iyo kuwa macnaha u noqonayo ismiga waxaa maa laa yansarif ka dhiga ama calamnimo iyo cillo kaloo loo keenay ama sifannimo iyo cillo kaloo loo keenay calamnimadani ama sifannimadani waa cillo xagga macnaha u noqon caalamnimada dee caalamku wax caqliga lagu garanayo wey oo zaydun lafdigani calam inuu yahay caqligaad ku garani ee calaamad ka muuqata zayd oo ka ee aad indhaha ku arki ama aad ku hadli ma jirto marka waa cillo xagga macnaha ku sugan sifanimadana waa la mid cillooyinka kale la mancinaya calamnimada ama sifanimada la mancinaya dhammaanna xagga macnahay u noqonaya xagga lafdigay u noqonayaan marka laba cillo oo mid lafdiga ku sugan midna macnaha ku sugan ayay noqonayaan ficli ayuu shabahay maa laa yansarif ayuu noqonayaa cillada keligeed sarfiga mancintii ku filan oo macnaa cilatayni qabtaa ismiga waa inuu noqdaa siiqatu muntaha aljumuuc ama alifu ta'niis labadaa cillo weeye siiqatu muntaha aljumuucu keligeed ayaa sarfiga mancintii ku filan waxayna ku fillaatay siiqatu muntahaaljumuuc ayaa xagga macnaha laba cillo ka wadata jamacnimadani waa cilla waa cillo lafdiga u noqoni jamacnimadani inay inuu intihooday oo lafdigan mar dambe aan la sii jamcin karinna cillo labaadoo xagga macnaha u noqoni wey intihada ayaa cillo labaadoo xagga macnaha u noqoni ta'niiun bilalifina sidoo kale laba cilla mid lafdiga u noqoni mid macnaha u noqoni ta'niinimada waa cillo lafdiga u noqoni ta'niinimadani inay laasim tahay oo ismigan uusan ka fakanayninna iyaduna waa cillo labaadoo u noqoni xagga macnaha marka cilooyinka ayaa sarfiga manciya cillooyinka iyo shuruudda ay leeyihiin ayuu rabaa dabada inuu ka maro musanifka raxmatullaahi calayh asarfu sarfiga tanwiinun sideedaba inta maa laa yansarif maa ismi laa yansarifu sarfi aan aqbalaynin waayahay sarfi aqbalid la'aantiisa inta aan la gaarin horta sarfi maxaa la yidhaahdaa taasuu rabaa inuu ku baro sarfi waxaa la yidhaahdaa tanwiinka tusinayo calaamad u ah ismigani ficli inuusan shabbihin tanwiin ismiga ku sugan calaamadna waa tanwiinkaasi ismigani ficli inuusan shabbihin macnaha waa tanwiinka mutamakinun amkan loo yaqaano oo tanwiinka waa annagii qaybinayna bilowgii kitaabka tanwiinka ismiga ku khaaskaa afar buu ahaa tanwiinu tamkiin iyo tanwiinu tankiir iyo tanwiinu alciwad iyo tanwiinu lmuqaabala tanwiinu tamkiin ismiga mucrabkee munsarifkuu gelaya kan uu ka hadlayo wey tanwiinkaasay naxwiyiin sarfi u yaqaanaan tanwiinkaa ayay naxwiyiin sarfi u yaqaanaan laba qooloo kalaa jirta qolo waxay leeyihiin tanwiin iyo kasro la isku daray ayaa sarfi la yidhaahdaa qolada kalena waxay leeyihiin kasrada ayaa eh, sarfi loo yaqaanaa laakiin sida raajixa oo muxaqiqiin ay marayaan tanwiinka tusinayo ismigani inuu ka nabadgelay shabahulficli ismigani inuu ka nabadgalay shabahu lficli tanwiinka tusinaya kaa ayaa waxaa loo yaqaanaa sarfi naxwiyiintaana u yaqaana sarfiyiinta sarfi wax kale ay u yaqaanaan meeshiisaan ugu tegi doonnaa insha allah asarfu sarfiga tanwiinun tanwiin weeye tanwiinkoo ataa yimid mubayinan xaal uu yahay mid caddaynaya macnan macnuu caddaynaya macnaha oo yakuunu lismu ismiga uu ku noqonaya bihi bisababihi macnaha sababkii wuxuu ku noqoni amkana baabulismiyada mid aad u dhexdegay oo aad u makansaday oo shabahulxaraf ayuu ka nabadgalay mucrab weeye shabahulficlina wuu ka nabadgalay munsarif weeye faalifu taaniihi muطlaqan manac sarfa aladii xawaahu kayfa maa waqac faalifu taaniihi taaniih alifkii manaca wuu manciyey muطlaqan xaal uu yahay mid la iطlaaqay sarfa aladii ismigii sarfigii xawaahu alifu taaniih koobay kayfa maa si alla siduu waqaca ismigaa u dhacaba yacnii cillooyinkii sarfiga mancinayey wuxuu ka bilaabay alifu ta'niis alifu ta'niis ismiga ay ku sugan tahay maa laa yansarif ayuu noqoni waana cillada keligeed sarfiga mancintii ku filan laba cilo mid walba goonnidee sarfiga mancintii ugu filan ayay ka mid tahay alifu ta'niidkaasi ee muطlaqan mamduuda iyo maqsuura midkuu doona ha noqdo waa yahay maa waqacana wuxuu u jeedaa ismiga noocuu doonaa ha noqdo mufrad ha noqdo jamac ha noqdo mudakar magac ha u ahaado mu'anas magac ha u noqdo calam ha noqdo ismi nakiree ha noqdo wasfi ha noqdo jaamid ha noqdo farqi male marba ismiga alifu taniid haddii la geliya baa la insarif buu noqonay taasuu u jeeda faalifu taniiii taniidka aliftii manaca wuxuu diidayuu manciyey muطlaqan xaaluu yahay mid la iطlaaqay muطlaqan maqsuur iyo mamduud midkay doontaa ha noqotu ujeedaa sarfa ismigii sarfintii ayuu diiday xawaa ismiga koobay hu alifu ta'niid koobay kayfa maa si alla siduu waqaca ismigaa u dhacaaba mudakar iyo mu'anas macrifo iyo nakira jamac iyo ifraad noocuu doonaa ha noqday jaamid iyo wasfi wazaa'idaa faclaana fii wasfin saliimin an yuraa bitaa'i ta'niiin khutim wazaa'idaa faclaana faclaan labadiisa zaa'idna way manciyeen fii wasfin wasfi dhexdii xal ay ku sugan yihiin wasfiga oo saliima nabadgalay min an yuraa in lagu ogaado khutima in lagu khatimay bitaa'i ta'niisin dhidigaantaadii in lagu khatimo ka nabadgalay yacnii cillooyinka sarfiga mancinaya waxaa ka mid ah sifa iyo saddex ciloo la isu keenay sifa iyo saddex cillo mid ka mid oo sifada la kulantay sarfigay mancinayaan saddexda cillo waxaa ka mid ah sifanimo iyo siyaadatu alif wanuun ismi hadday isugu yimaadaan ismigaa maalayansarif buu noqonaya sarfigana waxaa ka mancinaya alifu ta'niidka iyo ziyaadatu alif wanuun waxaan u sifarnimada iyo ziyaadatu alif wanuun ayaa ka wada mancinaya shardi buuse leeyahay laba shardi buu leeyahay saddex shardina waa laga dhigi karaa laakiin saddexdaa shardi mid baan aad u fiicnayn labada shardiya muhimkaee matnigana wuu saaray musanifka hal shardi halkuu ku sheegay midna wuu soo wadaaye ta waa inaan lagu ta'niisinin ta'niidkiisa waa inuusan faclaanatun ku imaanin shardi weeye shardi labaad sifada waa inay asli tahay oo caarid waa inayan ahayn safwaan oo kale waa inayan ahayn safwaan oo dhagax sibsib loo aqoon jiray ayaa waagii dambe sifanimo la dibnisiyeeyoo waxay u isticmaaleen ninka qalbiga adag haadaa rajulun safwaanun waa nin qalbi adag ayay u jeedaan hee sifanimadana caarid weeye gadaal ayay ka timid wa alqiyanna caaridon wasiyuu soo wada mar hadday sifada caarid tahay mulqaad weeyaanoo la tirin maayo ifadu sifanimadu waa inay asli tahay ta'niidkeedana ta waa inuusan ku imaanin labadaa sharti wey shardiga saddexaad calaa wasne faclaan waa inuu ku yimaadaa fa'da ay fadxisan tahay caynta ay reeban tahay faclaan faclaan inuu ku yimaadaa shardiga wasanka nooca horta inuu u yimaado waa laazim laakiin sideedaba waxaa jira fada inay kasrismato ficlaan uu ku yimaado wasfiga kuma yimaado wasli calaa wasni ficlaan ku yimaadaa wax jira maaha fuclaan inuu ku yimaadaana mu'anadkiisaaba ta ku imaanaya marba hadduu fuclaan ku yimaado mu'anadkiisa laazim weeye ta buu ku imaanaya marka shardigaa aad uba ficla wazaa'idaa faclaana manaca faacilkeedii damiirka mustatirka ahaa ku cadaf faasilkiina waa la hayaayoo sarfa aladii mafcuulkaas yaa fasliyey ow faasili ma wa bilaa faslin yarid waa innagii soo marray wazaa'idaa faclaana waxaa kaloo bannaan mubtada inaad ka dhigteed khabarka xadafto wazaa'idaa faclaana kadaaka zaa'ida faclaana waa lamidoo sarfigay mancinayaan ama wazaa'idaa faclaana faclaan labadiisa zaa'idna sarfigay mancinayaan fii wasfin wasfi xal ay ku sugan yihiin wasfiga oo salima badbaadayoo nabadgalay min an yuraa in lagu ogaado khutima mid lagu khatibay inuu noqday bitaa'i ta'niiin dhidigaantadii wa wasfu asliyun wa afcala mamnuuca ta'niiin bitaaka ashhala saddexdii cillee sifada la mancinaya ayuu tirinayaa ziyaadatu alif wanuun ayuu ka soo baxay wawasfun asliyun wasfi asli ah iyo wawasnu afcala afcala wasankeedoo wada socdaa iyaguna sarfigay mancinayaan mamnuuca ta'niiin ku ta'niiin bitaa'in ta lagu ta'niiiyo mid la diiday xaal u yahay ka ashhala weeye cilada labaad ee sifada la mancini waa wasnu lficli wasnulficliga sifada la mancinayo sida ziyaadatu alif wanuun labadii shardi ayaa loo shardini ama saddex shardi ayaa loo shardini labadaa shardi shardi sifadu waa inay asli tahay wasfun asliyun tawi shardi labaad muanakiisa ta waa inuusan ku imaaninoo afcalatun waa inuusan ku imaanin labadaa shardi saxwi shardi saddexaad calaa wasni afcal hamsada ay fadxisan tahay fada ay reeban tahay nooca waa inuu u yimaado afcal waa inuu u yimaadaa saddexdaa shardi marka la helo sifanimada iyo wasnulficligaa kulmay ismiga maalayansarif bay ka dhigayaanoo sarfiga ay u diidayaan ifadu calaa wasni afcal waa inay ku timaadaa mu'anadkeedana ta waa inayan wadin taniye sifanimadana asli waa inay tahay sifadu alaa mu'anadkeeda ta waa inuusan wadanin waxaa soo wadagelaya mu'anadkeeda ta kuma yimaadee faclaa buu ku yimaadaa faclaa'u buu ku yimaadaa sida axmar xamraaw ama fudlaa buu ku yimaadaa ismu tafdiil mu'anafkiisi weeye afdal fudla axmar waxaan u axsan xusna waayahay ama muanasba maleh mudaker mooye muanas maleh akmar dakerka intiisa horeer waxa weynaa akmar la yidhaahdaa hee muanasba maleh macala markaa akmarkaa sidaa ubu ku yimaada waxaa la mid ah aadaru rikasheelada le wey muanas malehe waa dhammaan marka waxaasoo idilmaa layansarif bay noqonayaan ee mu'anasku waa inuusan ta' ku imaanin wa wasfun asna wuxuu ku cadfan yahay manaca faacilkiis mubtada khabarkii aad ka xadaftayna waa bannaan yahay wa wasfun wasfina sarfigu mancini wasfigoo asliyun asli ah iyo wa wasnu afcala afcala wasankeeda mamnuuca ta'niiin ku ta'niiintiisa mid la diiday xaal uu yahay afcalahaasi bitaa'in ta lagu ta'niisiyo ka ashhala kii indhaha ashalka waxaa la yidhaahdaa ruuxa indhihiisa cagaar iyo madow madow iyo cagaar ku darsamay marka waxoogaa huruud huruud buu noqday ashhal noocaas wey macnihi shahlowey mu'anadka ku imaan waalgiyanna caarida alwasfiya kaarbacin wa caarida alismiya faladhamu lqaydu likownihi wudic fi lasli wasfan insiraafuhu munic waأjdal waakhyal waafcى masruufaة waqad yanala اlmanca waalgiyanna tuur oo laagiyalniyohowni caarida alwasfiyati sifanimadii caaridka ahee tuur ka arbacin weeye wa caarida alismiyati isminimada caaridka ena tuur faladhamu adham alqaydu xarig ah insiraafuhu sarfoonkii munica waa la diiday likownihi ahaanshihi ayaa loo diiday wadica mid la dejiyey uu yahay fi lasri asalkii ayaa la dejiyey wasfan xaaluu wasfi yahay waأjdlun وأkhyarun وأfcaa alfaadanna masruufatun mid la sarfinayo wey waqad yanalna inay gaadhaan almanca manci inay gaadhaanna wax dhici kara weeye yani wuxuu leeyahay arrinkii ahaa wawasfun asliyun ayuu ixtiraaj ka bixinaya oo wuxuu leeyahay sifadu haddii ay caarid tahay maa laa yansarifnimo keeni mayso bilcagsi isminimada haddii ay caarid tahay oo lafdigani wasfi buu ahaa asalkii isminima caarid ku ahoo gadaal ka timid idana laaqweya maa laa yansarif buu ismiga noqonaya sifanimada caaridka waa sida arbac iyo arnab iyo wixii la mid a ah, safwaankii iyo aan sheegayna ee arbacun aslu luqaha wuxuu ahaa ismuljinsi tirada caadiga ee afarta ayaa arbac la yidhaahdaa waa ismuljinsi nakiro caadi ah sifanimena wax la yidhahdana shaqa kuma uusan lahayn waadan baa waxaa loo isticmaalay haadaa haaulaa'i niswatun arbacun niswatun haween weeye haweenkoo arbacun afarnimo ku sifaysan oo arbacii sifanimaa loo isticmaalay waxaa la mid ee arnab bakaylaha arnab la yidhaahdaa waadan baa waxaa loo isticmaalay ruuxa daliilka ee arnab in la yidhaahdo haada rajulun arnabun waa nin dullaysan ayay ujeedaan sifanimaa caaridee sooma aha dan ha ka yeela ismiga munsarif ka dhig oo sifanimadan caaridkaa ah, malayansarifnimo ma keeni karto adham ayaa ka mida ah. maya waxaan u jeedaa eh, akhyal iyo afca iyo muxuu ahaa eh, kuwan u miisaalinayay alfaadani waagii hore sifay ahaayeen de waxaan ujeedaa ismi bay ahay ajdalun akhyalun afca oo waagii hore ajdal iyo akhyal iyo afca waagii hore ismi bay ahaayeen sida arnab oo kale oo ajdal waxaa la dhihi jiray shimbir xoog badan saqar iyo waxaasaa magiciisa caadiga ee la yidhaahdaa shimbirkaas ayaa ajdalun la dhihi jiray akhyalla waxaa la dhihi jiray shimbir dhibicdhibicyo dhibcyalahoo yar quruxsan afcaana abeesadaa la dhihi jiray saddexdaba ismi jaamiday ahaayeen iyagoo ismi jaamid ay sifanimo caarid ku noqotay oo ajdal waxaa loo isticmaalay ruuxa xoogga badan ajdal shimbir magiciisu ahaa waagii hore markii dambe waxaa la yidhaha haadaa rajulun ajdalun waa nin xoog badan akhyalla waxaa loo isticmaalay ruuxa haragoodo maadaama shimbirkaa uu quruxsanaan jiray ayaa waxay u isticmaaleen akhyalun shimbirka haragoonayo waxaan ujeedaa ruuxa hada rajulun akhyalun nin xarigoonayu afca waagii hore abeesadaa la dhihi jiray waagii dambena bimacnaa alkhabiid bay u isticmaaleen waxay xunoo liitay la nacayoo dhan oo haadaa rajulun afca waa nin xun ayay u jeedaan alfaadani ismi jaamid bay ahaayeen waagii hore iyagoo ismi jaamide eh ayay sifanimo caarid ku tahay oy gadaal ka timid sifanimadan dan ha ka yeelani munsarif ka dhig sidaa arnabkii oo kale ku iyo arbac iyo waa yahay cagsi ismigani waagiisa hore sifuu ahaan jiray laakiin isminimaa caarid ku noqotay sifuu ahaan jiray adham waagii hore wax alla wixii madow baa la dhihi jiray haadaa adhamu mid madow weeye faraskaa lagu sifayn jiroo haadaa adhamu faras madow weeye yaa la dhihi jiray waagii dambe adham waxaa loo isticmaalay xarkaha dadka lagu xidho oo ruuxa la xirayo waagii hore xabsiga xarkaa lagu xiri jiray ama katiinadan caadiga booliiska ay wataan ha noqoto ama xarig kale xariga lugaha looga xiri jiro xarig adagoo xoog badan ayuu ahaa haddaba adham oo waagii hore sife ahaan jiri waxalla wixii madow ayaa adhaman la dhihi jiray isminimaa caarid ku noqoto oo ku soo dirisay oo xarkahan dadka lagu xiro ayaa adham loo bixiyey isminimadan caaridka ah dheg ha u ismiga maa ka dhig sifanimadiisii asalkeed u tixgeli maa ka dhig oo waxaad tidhaha haadaa adhamu waa ma la yansarif wlmaanicu lahu min asarfi wasnuficli asifatu اlasliya wasnuficli iyo sifadii asalka ahayd ayaa sarfiga ka wada mancinaya ee isminimadan caaridkaana ha tixgelinin intaas ujeedaa waalgiyanna niyahow laaghiyaal oo tuur caarid alwasfiyati sifanimada caaridka a ah tuur ka arbacin waa sida arbacoo ismulcadad ahaan jiray waagii hore markii dambena sifo ahaan loo isticmaalay wacaarid اlismiyati isminimada caaridkaena tuur isminimadii caaridku miaaliyey faladhamu adham oo wax madow loo aqooni jiray alqaydu xarig ase ah maanta alqayduga waa bayaan ama waa bedel bayaan ayayna ku fiican tahay faladhamu adham alqaydu xarig ah oo dadka lagu xidho insiraafuhu adham sarfoonkii munica waa la diiday maxaa loo diiday likownihi ahaanshihii ayaa loo diiday wadica mid loo dejiyey uu yahay filasli asalkii hore yaa la dejiyey wasfan xaal uu wasfi yahay sawaa wasfiga waagii hore la dejiyo wax alla wixii madowaya aadhaban la dhihi jiray waayo taa sifanimo caaridu bay ahayd waxaan u jeedaa isminimo caaridu bay ahaydoo sifanimadii asalkaa loo tixgeliyey cagsi isminimo asal ahayd sifanimo caarid ay ku noqotay ka warran wa ajdalun ajdal oo shimbir magicii ahaan jiray waagii hore markii dambena ruuxa xoogga badan lagu sifeeyey oo bimacnaa xoog badni ay ka qooraansadeen wa akhyalun oo shimbir quruxsan magicii uu ahaan jiray markii dambena xarraga ay dhexgeliyeen wa afcaa oo abeeso magaceed ahaa waagii dambena bimacnaa alkhabiid ayay geliyeen masruufatu waa la sarfay sifadan caaridnimadaa la tixgelin maaye isminimadiisii asalkaa la eegayaayo munsarif buu ahaani wa wa ajdalun akhyarun wa afca saddexdaasi masruufatun waa la sarfini waqad yanalna inay gaaraan almanca mancu sarfi inay gaaraanna way dhici karta sifanimadan caaridka inta la iska fiiriya maalaya sarfi in laga dhigana marmar waa suurowdaa intaas ujeedaa ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلم ومنع عدل عدل منعنته مع وصف وسمعي ولا منعيه muctabarun waxaa lagu tixgelini fii lafdi manaa manaa lafdigii iyo wa ulaaa iyo wa ukhar wa wasnu manaa manaa wasankii iyo wa ulaaa ulaaa wasankii kahumaa miluhumaa ayaguu la mid yahay min waaxidin waaxid laga bilaabo liarbacin laga gaaray fal yuclaman ha la ogaado cilooyinkii sifada la mancinaye saddex cillay ahaayeen tii u dambaysa weeya halkani cilladaasi waa cadli cadli waxaa la yidhaahdaa ismiga siiqadiisii asalka ahayd in laga leexiyo siiqo kale loo leexiyo macnahana uusan isbedelin ismigan siiqadii asalka ahaydee lagu yaqaanaa laga bedelay siiqo kalea loo bedelay macnihiina ismuusan bedeline siiqadiisii asalka waaguu ku taagnaa macnihii loo isticmaalaya ayaa haddana loo isticmaalaya kaasaa cadli la yidhaahda waxaa khilaafsan siiqada marka la bedelo hadduu macnaha isbedelo cadli noqon maayo kaa sarfi iyo waxaasuu noqonaya kelimadii waa tasriifisay hadduu macnihii isbedelo ee macnihii waa inuusan isbedelin isla markaas siiqadan in laga leexiyo siiqadan kale loo leexiyaa waa inuusan keenaynin tacwiid tabdiili waxyaabahaasi waa inuusan keenin ka ayay cadli u yaqaanaan haddaba cadliga laba qeyb ayuu u qaybsamaa xaqiiqi iyo taqdiiri cadliga xaqiiqiga ah waa cadliga sifada la mancinayo halkan ku sheegayo musanifka wuxuuna galaa laba meel cadad iyo lafdiga ukhar labadaa ayuu galaa cadadkuu galaayo waaxid laga bilaabo ilaa arbac tiradii caadiga ahayd alfaaddeedii la yaqaanee arbacun iyo alaaun iyo inaani iyo waaxidun ahayd isla markaana mukararoo isku towkiidsan oo waaxidun waaxidun inaani inaani arrintu ay tahay ayaa la bedeli waxaana loo bedeli calaa wasni fucal ama calaa wasni mafcal labadaa wasan mid unbaa loo bedeli calaa wasni fucal ayaa loo bedeli sida uxaade iyo hunaa'a iyo ulaaa iyo rubaaca ama calaa wasni mafcal ayaa loo bedeliyo mana iyo mawxad iyo mana iyo mala iyo marbac ayaa loo bedeli min waaxid ilaa arbac in la bedeli karaa waa la isku waafaqsan yahay ma la dhaafin karaya qolaa ilaa sagaal wadaya qolana intaanubaa masmuucayay leeyihiinoo carab laga maqlay musanifka madhabku ku socdana kaa wey waxaa kaloo cadliga iyo sifada ay sarfiga la mancinayaan lafdiga ukhara ukar ismu tafdiil muanadkiisoo la jamciye wey yacni ismu tafdiil calaa wasna afcal buu ku yimaadaa muanadkiisana fuclaa buu ku yimaadaa fuclaa marka la jamcinayana fucal ayaa lagu jamciyaa mala insarif ayaan ugu tegi doonnaa in sha allahu tacala wa fucuulun lisbin rubaaciyin bima qasiida qabla allaami iclaalan faqad maa lam yudaacaf ila cami dul alif wa fucalun jamcan lifuclatin curif wa naxwi kubraa buu dhihi doon fucal laba mufrad ayaa lagu jamciyaa fuclatin fucal waa lagu jamciyaa sida urfatin uraf wanaxwi kubraa ismu tafdiil muanakiisana waa lagu jamciyaa haddaba ukhraa ayaa la jamciyo ukhar lagu jamciye baabu ismi tafdiil waxaan ku soo marnay markaan soo marayni aan ku soo sheegnay ismu tafdiil wain limankuurin yudaf aw jurida ulzima tadkiiran waan yuwaxada ismu tafdiil hadduu nakiro yahay ama nakiro loo idaafeeyo ismu tafdiil aliya idaafe midna kuma jirto ama waa la idaafeeye nakiraa loo idaafeeye laba arrim ayaa loo laazimayey ifraad iyo tadkiir ayaa loo laazimayey in la tacniisiyaba ma bannaanayn maxaad jamciniiba inaad jamcisaana min baabi lowlaa ayay ahayd lafdigan ukharu ismu tafdiil mu'anadkiisii weeyaan leenahay isla markaa ismu tafdiilkan al kuma jirto mana idaafayno macrifo looma idaafaynin ismu tafdiil al iyo macrifa u idaafeen midna aan wadaninna ifraad iyo tadkiir in loo laazimaayo waajiba waa annagii soo marray haddaba ukharkani waxaa laga keeno laga soo cadliyuu leeyahay alukar alukar alukhar de jamca waa ku bannaaya alaa ku jirta al haddii ay ku jirtaana waa annagiis watilgu al wamaa limacrifa udiifa duu bay ahayd in eh, muxuu ahaa la mudaabaqaynayo mawsuuf alukhar iyadoo ay tahay ayaa ashii la iska xadfi ukhar ukharkani macduul weeyaanoo alukhar ayaa laga soo cadliyey in la jamciyaana waxaa sahlay ashii ku jirtay ahayd kadibna ashii meesha waa laga tuuray ismigani sifannimo iyo waxaa ku sugan oo ismu tafdiil weeyaane sifanimo iyo waxaa ku sugan cadlioo alukhar laga soo cadliyey alukhartan aan ka hadlaynaana waa jamcu ukhraa ukhraa jamceeda ukhraadana mu'anau aakhar aakhar oo khada ay fadxisan tahay calaa wasni afcal ilaa afcalu tafdiil afcal buu ku yimaadaa mu'anahu afcal weeye waxaa jira ukhar oo jamac mufradkeeda ukhraa uu yahay lafti laakiin mufradkii mudakerka ahaa aakhir oo khada ay hoos dhigan tahay ah aakhir laba macno aan isu dhowaynaya kala faa'iidaynayaan ukhar oo mufradkeeda ukhraa yahay muana wey mudakerkeedana aakharu qaada ay fadxisan tahay waa bimacna almuhaayir macnihiisa muhaayir ayuu la macno yahay waagii hore waxaa loo isticmaali jiray ismu tafdiil caadiyo kii dibdhaca badnaa ayuu ahaan jiray aakharu mid dambeen badan oo dibdhac badan ayuu ahaa macnihii waa laga soo raray waxaa loo raray bimacna almuhaayir oo zaydun ee jaaa rajulun waxay ka dhigan tahay jaa rajulun muhaayirun nin ninkaa kale u hayrooboo ninkaa kale aan ahayn ayaa yimid wey jaaanii zaydun wa rajulun aakhir aakhar zayd baa i yimid nin kalena waa yimid aakharkii marka wuxuu noqonayaa bimacna almuhaayir khadana way fadxisan tahay aakhar aakhir haddii aad tidhahda khada kasriso muahiru shay ayaa la yidhaha shayga meesha dabayaaqadiisa aakhirulmasjid haddaan ku idhaahdo masaajid meesha laga soo galo wey iyo bilowgiisa aakhir la yidhaahdaa kaa munصarif weeye waayo waسنulficlinimaan ku sugnayn mar haddayan ku sugnayn sifanimadiisa keli waxba tari wamancu cadlin cadli mancintii maca waصfin waصfi micii uu la manciyo muctabarun waxaa la eegayo oo lagu tixgelinaya fii lafdi manaa manaa lafdigii iyo waulaaثa ulaaثe lafdigii iyo waukhara ukhara lafdigii wawasnu manaa manaa wasankii iyo waulaaثa ulaaثa wasankii kahumaa kaafta bimacnaa milu in laga dhigaa fiicanoo ismi ah oo kaafta waa mudaafu maana mudaafu ilayhi waayo waxaan soo marnay kaaf damiir in lagu jaraa qiyaas ma ayaan ahayn naadir bay ahayd sooma ahayn marka naadirnimadaa inaad kaga baxsato kaafta waa bimacnaa milu waa ismi humaana mudaaf ilayhinimay ku jarihays wawasnu manaa manaa wasankii iyo waulaaa ulaaa wasankii oo mafcal iyo fucaalo ah kahumaa labadaa wasan unbuu la mid yahay min waaxidin waaxid laga bilaabo liarbacin afar laga gaaree falyuclaman ha la ogaado wa kulli jamcin mushbihin mafaacila aw ilmafaacila bimancin kaafila wa kun ahaw kaafilan mid kafaalo qaadayo lijamcin jamc u kafaalo qaadaya jamca oo mushbihin shabahay mafaacila aw ilmafaaciila shabahay bimancin mancu sarfi u kafaalo qaadaya noqo yacni wuxuu leeyahay sifada cilooyinkii la mancinayay iyo alifu ta'niioo keligeed safiga mancintii ku fillayd intaa haddii uu ka soo baxay wuxuu ku xijeeyey ciladii labaad ee keligeed sarfiga mancintii ku fillayd ciladaasi waa siiqatu muntaha aljumuuc magacaas ayaa lagu yaqaanaa magacaasayna ku fiican tahay laba wasan bayna ku timaadaa musanifka wuxuu yidhi mafaacile iyo mafaaciilay ku timaadaa sidaa waxaa u wasnaa naxwiyiinta sarfiyiinta sidaa wax uma wasnaan insha allahu tacaala maalayansarif baabkiisa markaan gaarnaan arki doonnaaye dabayaaqada maalayansarifku ku keeni doonaa siqatu muntahaaljumuc oo wuxuu sheegi doonaa facaalile iyo facaaliile inay ku timaado wixii aan sidaa ahaynna shibhu facaaliilaa la yidhaahdaa facaaliile wax shabbahay weeyaan ayaa loo yaqaana mafaacile in miim loo dhigo awalka mafaaciilena miim awalka loo dhigaa sidaasi waa wasan naxwi ee wasan sarfi ee maaha waayo miimkan ismiga siiqatu muntahaljumuuc weligii miim inuu awalka ku wataa laazim maaha bal inuusan ku wadanin ayaa asaleba inuusan ku wadanin oo bilaam jacfar oo kale jamci jacaafir ayaad ku jamcini jacaaira he jacaafira miim awal wato markaas sarfi ahaan u wasnina jacaafira facaalilaad ku wasni ee mafaacile kuma wasnaysid sarfiga meeshiisaan ku arki doonnaa insha allahu tacaala marka labadaa wasan siiqatu muntaha muntahaaljumuuc ayaa loo yaqaanaayo jamac meeshaa dhaafi karaa ma jiro mafaacilo shan xaraf weeye shanta xaraf xarafka hore wuu fadxisan yahay xarafka labaadna wuu fadxisan yahay saddexaad alifu taksiir weeye afraad waa kasrisan yahay shanaadna waa xarfulicraab mafaacila wax allo wixii sidaa u xarakaysan ayaa mafaacilo la wasan noqonaya mafaacilana lix xaraf weeye shantii haddeer aan sheegnay umbaa qablalaakhirka ya reeba lagu siyaadini shantaa xaraf ama lixdaa xarafee qaabka u xarakaysanaya nooca ah hal xaraka ama hal xaraf hadduu iska bedelo siiqatu muntahajumuuc noqon maayo awalka waa inuu fadxisan yaha nidha hadduu dambisan yahay ka waran ama wuu kasrisan yahay maayo ma noqonayo siiqatu muntahajumuuc shanta xaraf awalka waa fadxisan yahay aanigana wuu fadxisan yahay aaniga hadduu reebaya ka waran ama aanigii waaba fadxisan yahay aanika alifu tagsiir ma aha ama raabic aan kasirisnayn waxaasoo idil ayaa baxaya ee muxuu ahaa siiqatu muntahaaljumuuc ma noqonayo xataa hadduu jamc yahay laftiisa ma laa yansarif ma noqonayo marba haddii labadaa wasaneen sheegnay waxoogaa isbedel uu ku yimaado waxyaabaha isbedelka uu ku yimid waxaa ka mid ah malaa'ikatun malaa'ikatun ta'dan haddii laga dayni lahaa maalaayansarif ayuu ahaan lahaa ismiga ta'dii lagu daray ayaa waxay ka dhigtay shee lix xaraf oo qaabkii mafaaciilo aan u xarakaysnayn ama xuruufteeda ayaan u sadisnayn munarif buu noqday baa lansarif ma noqonayo sayaaqilatin ayaa lamid ah iyo malaa'ikatin iyo waxaaso idin munsarif bay noqonayaan warka wa kun kaafilan mid kafaala qaadayo damaana qaadayo lijamcin jamac u damaana qaadayo jamaca oo mushbihin shabahay mafaaciilo shabahay awil mafaaciilo shabahay bimancin manci u kafaala qaadayo wda ctilaali minhu kaljawaari rafcan wajaran ajrihi ka saari wa ajri socodsii da ctilaalin cillo mid u saaxiiba minhu jamca xaggii xaalku ka ahaaday kaljawaari weeye rafcan wakhta rafcin iyo wajaran wakhta jarin waxaad socodsiisaa ajrihi ka saari sida saarin oo kale yacni wuxuu leeyahay siiqatu muntaha aljumuuc labadiisii wasan oo mafaacile iyo mafaaciile kale ahaa laamta haddii uu ka jiran yahay laamta kasra ka horraysa ee garo dee mar hadduu laamta ka jiran yahay laamtii yaabay dirqi ugu bedelmi kasraa ka horraysaye mar hadday ya u bedelmato ismigii manquuska ahaayee ya-da ku jiranaa waddadiisii mari oo sideed u marini dee waxaad u marini mar hadduusan alwadanin idaafaysnaynna tanwiini markaa tanwiinisana ya-dii ha xadfoonto oo saarin iyo qaadin iyo waxa la midka ah qaadii buu asalka ahaa xaalaturafcada iyo xaalatuljarka waa la tanwiinini mar haddii la tanwiiniyo yadii way xadfoomi tanwiinkiioo nuun reebana iyo yadii oo reeban iltiqaau saakiniin dartiisaa xadfaya waayahay ismiga ee siiqatu muntahaaljumuuc isla markaana ya ku jirana saarin waddadeedu marayaayo saarin iyo qaadin waa isku mide ee waa la xadfi yadi hal la xadfee labada tanwiin ee kala saaran ayaa kala bedelan saarin tanwiinka saaran tanwiinu sarfi wey ismiga waa munsarif jawaarin iyo hawaashin iyo waxa la midka ee tanwiinka saaranna tanwiinulciwad waay tanwiinu sarfi ma oo asalka waa annagii soo barnay asalku wuxuu ahaan jiray laba qolaa ku jirtaayo qole waxay leeyihiin munsarifnimo iyo iyo maalayansarifnimada waxaan ka hormarinaynaa iclaalka kelimada aan iclaalinayno kee ismiga munsarifba ka dhig jawaariyun isagoo tanwiinsan oo jawaariyun ah sidaa u tanwiinsan yaa waxaad leedahay xaalaturafcada iyo xaalatuljarka damahan iyo kasrahan ya-da wuu ku culus yahay mar hadduu ku culus yahay ha laga qaado jawaariyun jawaariyin kasrihii iyo damihii baa la qaaday marka la qaaday ya-dii sukuun ayaa haleelay tanwiinkana nuun reeban ayuu ahaa iltiqaa'u saakinayn ayaa dhacay ya-dii xadaf liiltiqaa'i saakinayn u xadaf jawaarin hawaashin isagoo jawaarin hawaashina waxaad leedahay ismiga waa maa laa yansarif siiqatu muntahaaljumuc wey mar hadduu maa laa yansarif yahay tanwiinu sarfigan meesha ka tuur jawaari hawaashi ya inay soo noqotaa laga baqay ilaa ya markii horeba tanwiin baa xasbi tanwiinkii meesha haddii laga qaaday ya way soo noqoni si ayaan u soo noqonin tanwiin tanwiinulciwad la yidhaahdee ya-daasi reebayo ya ka ciwada aakhirka saar jawaarin hawaashin ka tanwiinka jawaarin iyo hawaashin saara waa tanwiinu lciwad saarin tanwiinka saaranna tanwiinu sarfi weeye intaasay ku kala bedelan yihiin walactilaalin waa mafcuul caamilkiisa waajibnimo loo xadfay min baabi alishtigaal wa ajri socodsi dactilaalin cilada kan u saaxiibkaa ah. minhu jamcaas xaaluu xaggii ka ahaaday kaljawaarii weeye rafcan wakhta rafcin iyo wajaran wakhta jarin ajrihii waxaad socodsiisaa ka saarin sidaa saari oo kale wlisanaawiila bihada اljamci shabahun iqtadaa cumuuma اlmanci welisanaawiila ayuu u sugnaaday shabahun u ekaansho bi haada ljamci loo ekaado shabaha oo iqtadaa keenay cumuuma almanci manciga caamnimadii ee siiqatu muntaha aljumuuc waxaa siiqatu muntaha aljumuuc loogu bixiyey laba arrimood awalan jamcu tagsiir dhaafi karaa ma jiro jamcu tagsiir kasta oo la jamciyo yani waaan eh, eh, ku doonaa jamcu tagsiir insha allahu tacaala mufradka marka la jamcu tagsiiriyo jamcu tagsiirka laftiisaa lasii jamcu tagsiirin karaa fii bacd اlaxyaan sida loo wado labadan siiqa jamca marka uu soo gaaro mafaacile iyo mafaaciila mar dambe lama jamcin karo waa sababka loo leeyahay siiqatu muntaha aljumuc waxaa kaloo siiqatu muntaha aljumuc loo leeyahay mufrad carabi oo la lafdi ee ma jiro mufrad carabi ah isla markaana mafaacile iyo mafaaciile ku imaanayaa ma jiro ilaa jamacaba magac in laga dhigto mooye masaajidda haddaad nin u bixiso waa meesheeda ee haddii aadan musamaa ka dhigin magac carabi oo calaa wasni mafaacile ama mafaacile ku imaanayaa ma jiro carabi baa nidhe cajamiga ka warran waa ku imaan karaya sharaaxiilaa ka mid ah oo inuu ku yimaado waa dhici karta haddaba mufradka cajami laga keenay carabna ay isticmaashay jamcanna la wasankaa maalaayansarif buu noqoni maxaa maalaayansarif ka dhigaya hee mufradkii calabna wuu noqday isla markaana shabah wuxuu ku leeyahay mafaaciila saraawiil ayaa ka mid ah saraawiil waa lafdii cajami laga keenay calaa wasni mafaaciil ayuuna la wasan yahay isla markaana waa mufrad oo mufrad laga soo jibciye ma lahe sidiisuu mufrad ku yahay oo sarwaalatun soo wax jira maaha iyado maya waa muwaladaa la yidhahdaa muwalad ma taqaanaan <laughs> muwalad eh, midaa wuxuu ku gabyay calayhi min allumi sarwaalatun falaysa yariqu limustacdifin ninuu caynay calayhi ninka dushii waxaa ku sugan min allumi bakheelnimo xal ay tahay sarwaalatun hal sarwaaloo bakheelnimuu qabaa kulaha falaysa ma aha yariqu nin jilcaya limustacdifin nin naxariis dalbaya weligii uu jilci maayo kulaha marka sarwaalatun taa muwallad weeyaanoo muwallad waxaa la yidhaahdaa carabtii fusaxada ahayd kuma ayan gabyin qolo uu xoogaa carabi bowsatay oo carabigii ajamiga isku dhexdarayo kuwaasaa ku gabyayaha carabi fiican ma aha kaasi ee carabe lafdiga la isticmaalaa cajamina laga keenay waa saraawiil saraawiil waa mufrad isla markaasi siiqatu muntahljumuuc shabah ku leeyahay maa la yansarif wlisaraawiila saraawiil ayuu u sugnaaday shabahun shabihid iyo ekaansho bi hada ljamci jamcan luu shabaho shabaho iqhtadaa keenay cumuumalmanci diidada camnimada ee sarfiga loo diiday wain bihi sumiya u bimaa laxiq bihi falinsiraafu mancuhu yaxiq wain sumiya haddii magac laga dhigto bihi jamcii sumiya magac haddii laga dhigto og bimaa shay baa magac laga dhigtay laxiqa haleelay bihi jamca haleelay falinsiraafu sarfoomid mancuhu sarfoomid diidadii yaxiqu u waajibaya yacni wuxuu leeyahay siiqatu muntahaaljumuuc baad musamaa bihi ka dhigtay oo nin magac oga dhigtay oo masaajida iyo daraahimaad nin magac oga dhigtay xisbig maalaynsarif buu noqonaya calamnimo iyo siiqadiioo cajabi u ekaatay ayaa sarfiga ka mancinaya waayahay waxaa la mid ah mufrad waagiisii hore cajabi laga keenay waa saraawiile ayaad magac nin oga dhigtay isnama laa yansarif buu noqonay intaasuu ujeedaa wa in sumiya haddii laga magac dhigto bihi jamcii ayaa magac laga dhigtay ow bimaa shay baa magac laga dhigtay laxiqa haleelay bihi jamaca haleelay saraawiil weeye falinsiraafu sarfoomid mancuhu sarfoomidda mancintii iyo diiddadii yaaxiqu waajibaya wallah aclam sal allah wslam wbaark calaa nabiyina mxamed